كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد waxaynu ku jirnay abwaab اlqiyaas arkaanu lqiyaaskii baynu ku dabcan rugniga asaasiga ah wuxuu ahaa cilada ciladu saddex daraf bay lahayd darafkii hore waynu soo dhammaynay duruqu ihbaati ciliyadii haddana waxaynu gelaynaa cashirkaanu ka bilaabanayaa duruqu libtaal ou lix ka soo qaatay musanifku raximahu allahu tacaala wuxuu yihi aطarafu athaani darafka labaad fii maa yubtilu alciliyata wasfigan wax lagu cilleeyey ama waxaan cillada laga dhigay waxaa burinaya cilanimadiisa dabcan dee waynu naqaano waxyaaba ay ku asaxaanna wax alba leeyihiin waxyaaba buriyana way iimaankii baa wax buriye leh oo salaadii iyo soonkii iyo zikigii baa wax buriye leh wasfigan xukunka lagu salaynayo marna waa sugid marna waa waxyaabaha burin kara inaad barato sida marka hore saaad u tukanaysa aad u baranayso iyo arkaantii kadibna waxaa salaada jabiya aad u baranayso say weysada u asaxdaad barataa kadibna wixii jabiye aad barataa sifada iimaanka iyo islaamka ku sugnaadaad barataa kadibna waxa buriya aad barataa waa shay tabiici ah ama qadaaya caqliya ha noqdaan ama qadaaya sharciya ha noqdaane waxani marka la barta daatadiisi iyo maahiyadiisi iyo siyaabuhu ku suuragalo haddana siyaabuhu ku fasaadi kara in la bartay waa shay tabiiciah duruqdan lixdaa uu sheegayo ee cillada buriya tashaabuh badan wuxuu ka dhexeeyaa tasmiyada iyo isticmaalka saamayn badanna ku leh usuushii munaadarada ee mantiqa laga keenay waxani waa markii munaadarada iyo jadalka dadka dhex marayo qaabkii loo doodayey iyo qofku dooda si khaldan hadduu u dhigo sida adiga kuu muuqata ama waxaan sal lahayn ama la cuskan karin oon sax ahayn uu cuskado sidii looga jawaabi jiray jadalkii mantiqa ahaa yaa inta badan lasoo qaatay laakiin tacdiilaad iyo wax ka bedel badan ayaa lagu sameeyey oo fanniga usuulka markay yimaadeen siday fanniga mantiqa ku ahaayeen looma qaadan haddana in waxa looga jeeda waxyaabo badan aada fahanto fahamkii asalkoodii iyo mantiqa wixii looga jeeday bay marar badan kula geli waayo fahamka mantiqa iyo culimatu manaatiqa iyo markii laga hadlahayo muranka iyo jadelka iyo munaadarada iyo cilalkeeda doodii halkaa ka dhacdayna qaybo badan waa lasoo minguurinayaa kadib tacdiilka lagu samaynayo qadarka uu la egyahay baa la ysku qabanayaa halkaa khilaaf baa ka dhalanaya marka khilaafkiina wuxuu saameynayaa madaahibta kala duwan ee la qaatay sida kutubta loogu kala qoray loo kala tarjiixiyey halkan haddaba waxaynu ku baranaynaa saddex qodob asaasi iyo mixwar u ah dariiq kasta markaan baranayno kow maxaa looga jeedaa iyo tacriifkiisa laba dariiqani xujo cillada buriya ma yahay mise ma aha mutlaqan aw tafsiilan saddex anoo cilladii keenay haddii kan la la yimaado anna sidee baan jawaab uga bixiyaa saddexdaa qarnidood baa u aasaasisan dabcan tambiihaad iyo taqsiimaad iyo mararka qaarkood way raacayaan marka halkaa laga bilaabo ninka dariiqii masaaligtan soo maray daraful awal haysta ee xujadii dooda keenaya mustadil baa la yidhaahdaa ninka duruqu naqdiga ee duruqul ibtaal keenayana muctarid baa la yidhaahdaa haddaba waxaynu hadda wixii ka dambeeya aada waxaanu isticmaalaynaa mustadil iyo muctarid baan isticmaali doonaa mustadil waa ninka xujada keenay wasfigan waa cillo yidhi cilliyadiisa deliishaday qiyaas ku saleeyey axkaam ku dhisay isagoo isagu wilo u haysta inuu dariiqan turuqu ihbaati alcilla yahay ninka muctaridkaana waa ninka ka soo horjeeda ee cilladaadu ma sugna leh saad wax u dhigtay ma saxna halkaasay ka jaban tahay halkaasay wax si ka yahay waxbaa ka hor imanaya qawaadixul cilla iyo qawaadixu qiyaas iyo waxaad tidhaahdaba iyo nawaaqidul cilla iyo mufsidaatul cilla iyo mubtilaatul cilla iyo magaca dooni adugu bixi hadda kadib mustalaxaad isticmaali doona halkaa laga bilaabo waa mustadil iyo muctarid ninkan waxaan keenayna waa mustadil ninka diidanna waa muctarid intaa markaad ogaato hal qodob oo kaleetana ku darso waxaa saamayn badan inagu yeelan doona musanifkeennuna uu hal dhinaca ka taagan yahay hal hadaf oo isku raacsan yahay sidii loo cabiri lahaa baa saamayn inagu yeelan doona markii munaadarada iyo waxaan laga hadlayo xugum masaladii in lasoo afjaro dooduna midho ay yeelato oy meel ku gebagabowday hoorsataa la rabaa saas darteed waxa laga hadlayo waa in waa inuu xadidnaadaa si uusan hadalka intishaarulkalaam ugu dhicin taa waa la isku raacsan yahay mabda ah xaddee baa intishaar noqontee baan noqonayna masaa'ilka khilaafkeeda waa arki doonaa laakiin mabdayan waxaa la isku raacsan yahay dee doodii haddaynu halkan dahaaro ka bilowno usay masalaba masalena ugu dhiibaysa aan nikaax iyo janaayaad galno murankeenu maala yacni buu noqono wax natiijo a gaari mayno maadaama ayna wax natiijo a gaaraynin arrintaa waa in arrin ka hortag u baahan waxaa la yidhaha marka mas'alada mas'alat lintiqaal min baxhin ilaa baxhin aakhara wa min mas'alatin ilaa mas'ala ukhraa lama ogola intani masalo ukhraa ma tahay mise maho tii hore un weeye xuduud iyo masaxo khilaaf ma imanaya laakiin mabda'a ah guud ilaa xad khilaaf badan kama taagna waayo haddii aan masalo tahaaraha ka hadallo oo tahaaradii intaad faysohda aada salaad geliso oo salaaddii aan u guurno tii hore innagoon bislaynin oon meel ku dilin oo salaaddii innagoo dhexda marayna haddana masaladii soon inoola tallawdo oo salaaddii innagoon meel ku dilin soon aan u guurno waktigiina waa dhumay muranna ma dhammaanin masalidiina meel mayna saarin saa darteed min fawaa'id ilmunaadara waxaa ka mid a in mas'aladii meel lagu horiyo labadii qof ee masaladii isku haysana mid uu helo markaa xuduuddaa samaynayno nin tashaduda nin waxoogay tasaahula iyo nin dhexda noqda xuduuddaa la xadaynayo la jarayo waa laga maarmaan si aan hadalku intishaarin caamil kalena fi baabi mustadil walmuctarid waa lagaa maarmaan adugu waxaa taqiinay dhac lays dhaco oo xoolo iyo dhul iyo dhiig layska dhacaa taqiinay markay munaadarada tahay in lays dhaco lays xooga lama ogola nin baa iska leh xujada oogitaankeeda inaad ka boobto lama ogolo waxaa loo lehay khalad warkaaga lama maqlay kaad wax ka bax waad ka baxday khadkiga ka soco ka dhacsan tahay ninka mustadilkiihi xuquuq buu kalaam ka leeyahay ninka muctaridkaana xuquuq buu kalaam ka leeyahay in xaqii qofka uu lahaa adigu waa i xuduuddaada ka muctarid inaad ku ekaato isagana mustadil ka xuduuddii mustadilka waa inuu ku ekaado midna midka kale intuu booba inuu xoogo oo ka faramaroojiya lama ogola walidaalika baabu lmunaadara marka la joogo masalat lgasbi waa xaraam mamnuuc waay leanna gasbigii waxaa waxay waxaa suuradiisuna noqonaysaa ee intiqaalka ay isugu imanayaan intishaaru lkalaam bay keenaysaa adiga mustadil baa tahay ninkana muctarid wey inaa isdaba martaan oo adigii muctaridkaa mustadil aada noqoto xuquuqdii mustadilka aada qaadatay iyo kaalintiisii isagana xuquuqdii muctarid iyo kaalintii uu qaata lama ogola waxaan adaa keenay daliilkan keensaday anu ictiraad baan leeyahay ictiraadkaygaan keenayaa dowrkaygu caddee weeye markaa caddaysana taasaa tiri iyo taasaa tiri isma leh wey laakiin inay saa tahay waxaa caddaynaya anigu iska melih mar haddaan muctaridah maxaa caddaynayaan leeyahay waxaa caddaynaya melih waxaan markadaba inqilaab iyo intiqaal lama ogola min almustadili ila almuctarid wa min almuctarid ila almustadil lama ogola ninkii mandagal baaba wajadal jawaab soo looma dhihin ninkani waxaana cilla buu yidhi maalan adiguna ma qabtid cillo inay tahay maxaa daliil aada leedahay laakiin ma dhihi kartid cillo ma aho waxaa u daliila ma dhihi kartid adigu musadilba maadan ahayn inaad durba la wareegta kaalintaasood adigu isteerika qabsato lama ogola waxay u yaqaanaan taas abwaabulmunaadara marka la joogo algasbu baa la yidhahdaa dhac lama ogola maxaa u daliila markuu waxay yidhi xanaa xujo iyo cilla ay yidhaahdo waa inaad tiraada caddee waxa uu yidhi waad bushin kartaa laakiin aduu bushigii ma sugi kartaa ma caddayn kartaa kaa iyo kaasaan ku saleeyo kaasaan ku salay mustadil baad noqotay noqotayba dee nin masalo daliil u keenaya isagiina waa inuu hadhow ku durataadi oo muctarid noqdaa in furinta la kala bedasha lama ogola haddaad sugi weydana laa yusmac kalaamuka laqwi wey way iman doontaa waxa lagu barayaba iyadii wey waxaan rabaa inaan idin siiyo mabaadii caama oo hadalkeenna aan ugu tegi doona tafaasiishiisa waa qadiya caama mabda caama wey intiqaalu lkalaam maadaama aan la ogolen intiqaalu lkalaam waxaa keeni kara ama mas'aladii intii laga baxo masale kale in loo guuro ama qodobkii laysku haysto isla masaladaha oon dhammaanin intii laga baxo mid kale loo guura ka kale haddaad rabto kan markaad dhammaysaa ka kala bilow kanoon dhammaanin cilladaan isku haynay daliilul cilla uma kici kartid daliilkaan isku haynay cillada ma aadi karta horta ka aan dhammayno kadibna ka kale aan tagno haddii kale mid walba waxaan ka sii baxayna inagoon dhammayno booskana ma kala xoogi karno nin walba furin buu ka soo ee furinta ahaggiisiina ku ekaada wey hadday dhacdo inaad rabto inaad ka baxdo amaad marka hore rabtay inay dhaqdhaqaaq aagu ku waasacsanaado marka hore ead adigu ictiraadka bilaabayso baad ku bilaabi qaab khiyaaraad ku siinaya qaab khiyaaraad ku siinaya inaad u bilowdo waa arki doonaa tilmaamaha la bixinayo intaana waxaan rajeynayaa mabda'a guudo isla fahanay inuu noqdo qodob saddexaad baana isla fahanaa baabkani weliba naqdiga kow ka yahay waa inaad tasawursantaho oo istixdaarkeeda leedahay mantiqii alqadaaya iyo aqsaamtooda laba qaybood oo ka a ugu muhiimsan alqadiya oo musnad iyo musnadu ilayhiga ah ama qadaaya alxamliya ha noqoto ama qadaaya shardiya ha noqoto maquulaadkooda waxaa ka mida ama waxyaabahaa saameeya labada maquul ee kam iyo kayf la yidhaahdo kamna waa cadadka soo gelaya kayfkuna nafyi iyo ihbaat wey qadaayaadku markaan ka hadlayna kamka waxaynuu qaybinaynaa kuliya iyo jusiya mid afraadoo dhan shamlinaysa iyo mid afraadda qaarkood shamlinaysa baynuu qaybinaynaa calaa ariiqati almanaatiqa waa inaad istixdaarsan tahay markay jusiya noqoto jus-iyadii waxay noqonaysaa ama si guud haddaan intaa ka waasicin intii naga khusaysu inaan ka hadlo si guud haddaan uga hadalla marka hore qadaayaadku waa shaksiya iyo kulliya iyo juz-iya way iyo muhmala darabto laakiin innaga kuliyada iyo juz-iyada haddana khuseeya waxoo dhan ama qayb ka mid a ah. soo laba maaha labadii mid waliba nafyi iyo ihbaat way noqon kartaa saaliba iyo muujibay noqon kartaa qadiyada kuliyada qadiya kuliya manfiya way noqon kartaa saali baan dhahaynaa markaan meeshaan joogno saaliba kuliya saaliba kuliya manfiya wey laa axadda fi daari oo kale markaa dhahdo hadday qadiya juz-iya tahayna saaliba way noqon kartaa dadka qaarkii guriga ma joogaana muujibadiina dadkao dhan way joogaan iyo dadka qaar way joogaan kuliya iyo juz ay noqon kartaa markaan labadaa cabirayna waa kulli iyo waa juzi erey waxaan isticmaalaynaa qadiya musawara suur iyo gidaar ku xidhan bay leedahoo wixii oo dhan ama qayb ka mid ah suuru lqadiya markaan ka hadlayna nafyiga iyo ihbaatkana saaliba iyo muujibaan isticmaalaynaa waa wax cashirka ugu horeeya naqdiga inoogu iman doono markaan saanay leah qadiya caqliya kaba dhig adigu nafyi iyo ihbaat sidee bay isu buriyaan waa inaan tadkiirino on isxasuusino nafyi iyo ihbaat say isu buriyaan qofkii caqliga lehee si fiican u fiirsadaay qacido mantiq uma baahna tiin baa caqligu garanaya maa magacyo lagugu yeelay qofkii yidhaahda dadkii oo dhan way joogaan hadalkiisa waxaa buriya hal qof oo maqan oo la keeno haddaan idhahda ardaydii dhammaan way wada joogaan hebel baa maqan baa ku filan warkayga in la beeniyo aniga haddii aan muujiba kuliya wixii oo dhan ithbaatiyey in juz-i juz kamida la nafiyo baa naqdisa marka muujiba alkuliya naqiiduhaa saaliba aljuz-iya waay walcagsu saxiix hadday tahay saaliba kuliya wax jooga ma lehna muujiba juz-iya iyadana naqdi soo jebisa intaasi magacyaha lagugu sameeye laakiin caqliga saxiixa eh, saliibka waxaad ku garanaysa wey haddii aan anigu keeno marka anigu haddaan keena muujiba juz-iya haddaan keeno dadkii qaar way joogaan tii uu isagu jebiyey baa isna jebisa saaliba kuliyaa jebisa laakiin saaliba juz-iya muujiba juziya ma jebiso dadkii qaar way joogaan qaarna ma joogaan soo maa qaar way joogaan haddaan dhahda qaar ma joogaan dhahda warkayga miyaa diibi dadkii way qaar way joogaan waxaa jebaysa waxba kama joogo marka waxaa isu naqiid ah saaliba juz-iya iyo muujiba kuliya iyo muujiba juz-iya iyo saaliba kuliya intaana muqadimadana isla fahanaayo waayo waxa soo socda waxaa la ysku taakaynaya ware aniyahu cillada saad u dhigtay waa muujiba kulliya suuraa la keenayaa saaliba juz-iya qadad baa laleehay adaan ka bax meesha intaan isla fahnaan u malaynaya dee musamayaadkii sidaad u maraajacaysaan maalinkai hore aan idiin sheegay waxaan u malaynayaa hadda intaasi muqadimaha u noqoto intaa fi ljumla xawla haadaa baynu soconaynaa ikhtilaafkii usuuliyiinta oo ku salaysan madaahibtii mutakalimiintana wayna saamayn doontaa iyo haadihi way iman doontaa alطarafu athaani darafka labaad fii maa yubtilu lciliyata wasfiga cilanimadiisa waxaa burin kara baan kaga hadlaynaa huwa sitatun waa lix alawalu kan u horeeya annaqdu wa yusamaa alcila masalatu naqdi wey naqdigu muxuu ku yimaadaa huwa naqdigu ibdaa'u lwasfi wasfigii in la muujiyo la daahiriyo meesha inuu yaalla wax lagu cilleeyey weeye biduuni lxukmi xukumkii oon la joogin waxaad tidhi wasfigan baa cillo u ah xukumka suuro mina suwar baad u daliishatay xukumkan cilladiisu wasfigan wey qaacida waxaan naqinaa alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman suuro kale haddaan keeno oon ku idhaahda wasfigii kan weeye xukunkiina ma wadato de wasfigan hadduu cillo tii u ahaa tanna xukunkii maxaa loo waayay halkaa waxaan ka garanaynaa xukmu yaduuru maca cilatihi meesha ma taal way kala baxeen xukunkii iyo cilladii idan wasfiga ciliyadiisiibaa wax u dhimaysaa wey marka haddaad naqdi rabto waa wasfigii cillada aad xukunka uga dhigtay isagii oon xukunkii wadanin in la helo mila an taquula waa inaad tiraahdo liman lam yubayit iniyata qofaan habeennimadii niyadii barinin soonki ereyga sidaad u dhigto weye waxa lagala hadlaayo nin baa la yidhi soonkiisi maasaxayaa xali ma niyooni waxaad tiri maya waxaa lagu yihi maxaa sababa waxaa tidhi tacaraa awalu sawmihi can niyati falaa yasix soonka bilowgiisii maalintiibaa bilaa niye ahaa marka ma saxaya soon bilowgiisu bilaa yahay fa yunqadu waa la burinayaa bitatawuci kii sunadaha waxaa lagu leeya adeer waxaad qabtaa waad ogoshahay soonka sunnadeen xalay la niyoonin in barqadii la niyoon karo waa sawm tacaraa awaluhu can niyati fasaxa adigaa ciladaad noo sheegtay waxay ahayd tacaraa awalu sawmihi caniniyati falaa yasix sawm baan kuu keennay tacaraa awaluhu caniniyati niyati fasaxa cindaka kownkaad cillo ka dhigtay awalkiisii baan niyo lahayn saa darteed ma asixin haddaad suuro kala ogolaato awalkiisii niyo malawuuna asixi soo warkaagii maadan burin fa yunqadu waa la burinayaa bitatawuci oo awalkiisa bilaa ku asaxaya waa tusaale aduu ma ka jawaabi kartaa jawaabteena u iman doontaa mithaalkan laftiisa inoo iman doona kuwa lamida jawaab kuu furan baa jirta may mustadilki adigii mustadilkii markii aad tidhi tacara awalu sawmihi can niyati falaa yasix wuxuu ku yidhi sunnadiina oo nafsulcila leh soonkiina asaxayna muctaridkii taasaa ku diideysa wey ma ka jawaabi karaa wa jawaabuhu baa inoo iman doonta halkan waa tacriifkii iyo tamhiilkiisii wey si tacriifka suuradiisu u caddaata keliya masale labaad buu u guuray musanifku xujo qaadixa ma yahay naqdigu mise maaha afar madhab buu inoo sheegay wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa qadaaxu ay mulaqan ay mulaqan maxaan uga jeednaa laba arri laba arrimood baan uga jeednaa la tafsiilin maayo midka koobaad ciladu ma mansuusa mise waa mustanbato kala qaadi mayna wey midda labaad takhallufka xukumku limaanicin miyaa mise waa ligayri maanicin kala qaadi mayno mulaqan saa wey haba kala qaadin weligiiba waa qaadix ilxaaqan bilcilal ilcaqliya madhabkaasi fakhr raazi iyo isxaaq ashiraazi iyo qaarkoodna akharu shaaficiya bay u tiiriyeen caswiga madaahibtu mas'aladan way idiraab badan tahay hal qowl baa akharu shaaficiya loo tiirin kii cagsigiisana akharu shaaficiya loo tiirin kana akharu lmaalikiya nin u tiirin kanna cagsigiisu akharu lmaalikiya u tiirin marka waxba haddaba nisabka taxqiijintoodu wax macnoo badan inoo samayn mayso iyagii baa nisabkii isku khilaafsan laakiin inta mashhuurkee la yaqaana ragga shaaficiyada doortay waxaa ka mid a fakhrudiin iraazi absaaqi shiraaziyo yaqdaxu muطlaqan bay qabaan halka waa masalo waa qowl qowl thaani waqiila waxaa la yidhi laa ay laa yaqdaxu muطlaqan waa kii cagsigiisa abu xaniifiya saaxiibeynkiisana huwa alasaxu cindahum akharu ahlilcilmina culimmada qaar baa u tiiriyey saaxibu almaraqi walakharuuna cindahum laa yaqdaxu bal huwa takhsiisun wadaa musaxaxun waa kii laha waa takhsiiskii saasaana raajixa laa muطlaqan bu isagu akharka u tiirinayaa walakharuuna cindahum laa yaqdaxu bal huwa takhsiisun wadaa musaxaxu ujeeda aarkii waa qolo walba iyagu xaggooda inay mariyaan bay rabaan waa qowlka haaniga ah ha iska wadaa maalikiyada lafteedu aktharkeeda leeyihin bajina wuxuu leeyahy aarkeeda maaha ninkii yidhaahda w aarka culimadu tasixisa maanan maqan kuwa badanna qaraafiyana waxay aarulmaalikiya sidan ay qabaan qaraafiya baji oo qorta arkaysaa nisbadii maalikiyadeeda marka kasoc waqiila waxaa la yidhi qowlka saddexaad tafsiil wey fi lmansuusati ay laa yaqdaxu fi lmansuusati bal fi lmustanbatati dheh cilalu lmansuusa naqdigu qaadix ma aha laakiin fi lcilali lmustanbata qaadix weeye ninka la yihahda juwayni fi lburhaan qowlkaa liakhari lusuuliyiin buu nisbeynayaa wataan lahaa nisabku iltiraab badan baa ku jira waqiila waxaa la yidhi waa qowlka afraad ee ikhtiyaaru lbaydaawi ah xayu maanicun ay laa taqdaxu laa yaqdaxu naqdu qaadixi noqon maayo xayu maanicun markii maanic jiro ciladii aharkeeda hor istaagaya wa huwa almukhtaaru waana qowlka raajixa agteeda ka ah baydaawi haddaanahay lidaliileyni labaan u daliishanayaa laba daliil baan u daliishanayaa wa qiila fi lmansuusati waxaa qadaran ay laa yaqdaxu fi lmansuusati xayثu maanicun ay laa yaqdaxu xayثu maanicun baa qadaran marka saddexda dambe laa yaqdaxu weeye midna waa muطlaqan midna waa fi lmansuusati midna waa markuu maanic jiro marka laa yaqdaxu baa intaa wada taqdiirsane ku talagal laba laba daliil ha ciliyada ka baxaysa way yaqta hadii la yihahdo kanna wuxuu leeyahy hadduu waxa yaalaayey takhallufka suuradan maanic yahay asalkii ciliyada ma qadxinaya leanna maanicaa loo tiirinaya ma daliilu beedaawi laba daliil buu keensaday kow qiyaasan cala takhsiisi naskii caamka ah takhsiiskiisaan uga qiyaasanaynaa naska caamka aba suwar soo gelayeybaa qaar takhsiis lagaga saaraa kanna ciliyadii afraad soo gelaysay baa takhsiis lagaga saarayaa maanica lagaga saarayaa oo maanic baa saaray iyo nas baa takhsiisiyey mal jaamic baynahumaa waljaamicuna jamcu daliileyni wey laba daliil la jamciyo kan maanicana suura khaasuu ku tacalluqay ciliyadana waa cumuumkii afraaddii way ku bay ahayd sida caamkuba cumuumul afraad uu u ahaa kulligii soo gelayey takhsiiskuna fardi ugu ahaa daliilkii khaaska iyo caamkaa labadaba jamcan baynahumaa in la icmaaliyo kanna fii cumuumihi kanna fii suura alkhaasa kanna fii suura alkhaasa ee maanica lagu icmaaliyo maanica inta kalena cumuumkii ciliyada tusaysa lagu icmaaliyo jaamicu halkaa wayuu yiri intaa waa suurada waadixan umalaynaya daliilkaas ha mustadil waay laba walianna danna baaqin weeye markuu maanic jiro ee maanic loo tiirinaya takhallufka wasfigani weli celiyo saalix inuu u yahay dannigii haalibkaa baaqi weeye bikhilaafi maa idaa lam yakun hadduusan ahayn maanicun wax maanica isagoon jirin hadduu xukumkii takhallufo shaki badan baa gelayoo shaki bay noqonaysaa wasfigan inuu cello yah laakiin haddii wasfigii dhanniga ciliyada la qabay maanic suuro uu reebo maadaama suuradaa loo tiirinayo dhanniga wasfiga ciliyadiisi waa baaqi walcamalu bidanni waajibu waayo lianna alcamal biraajixi waajibu waay wailaa ladi kaana walcamalu bilmarjuuxina laa yajuusu dheh laa yajuusudeed aayadii xadiid baa sheegta ahayd maaha laa yajuusudeedni waa iyo yajibudeedni waa usulka markaan joognahay isaga daliilkiisi wuu sheegtay yaqdaxu muطlaqan daliilkeedii waa ka gayra ana albaydaawi qaaluu lam yuwafaq fi اtacbiiri macnaha waa mafhuum uu sheegayo laakiin tacbiirkiisa lam yuwafaq fiihi xataa qaala lasnawiyu hadii cibaaratun rakiika markuu macnaha taqriiriye kadib yuli hadii cibaara rakiika weyo xeel rabay si la rabo in laga soo dhalaaliyo oo durbe laga fahmaayey ma sahlana qiila waxaa la yidhi buu yidhi yaa leh alqowl اlأwal xujat اlqowl اlأwal waayo alcilatu ciladu maa yastalzimu اlxukma xukumka wixii laasimsadaa la yidhahda ayna ka hadhin ciladu waa cila xukumkuna waa macluulkeedii cilo waxaa la yidhaahdaa waxa macluulkeeda laasimsata waqiila waxaa la yidhi oo weliba lagu daray intifaau lmaanici maanic baa meesha ka baxayna lam yastalzimu wasfi laasiminaya maaha maanic baa ka baxay macluulkii ma laaziminayo waa cibaara rakiika wuxuu rabaa inuu yidhaahdo raggaasi waxay ku doodeen waxaa la yidhaahdaa cilladu waxa xukumka laasimiya si automaatica uga dhasho mubaashira tilqaya uga dhasho ko wasfiganna lam yastalzimhu markuu maanic jiray xaaladdan maanic aad leedahay lam yastalzim hadduu maanic ka baxana laa yastalzim mar hadduuba xaaladaha qaarkood istilzaami waayey xaaladda wujuudulmaanica ah, xaaladaha kalena ma istilzaamaya way ka dhalanaysaa maxaa ka dhashay halkaas cilo maaha aha mar hadduusan laa yastalzimu lxukma yahay cilo maaha qulnaa waxaan idhi tacbiirkiina maa yastalzimu lxukma ah waan diidnay laa nusallimu inay cilladu tahay maa yastalzimu alxukma bal cilladu maa yaqribu calaa dannihi qofka naadirka a ah dannigiisa wixii haalib u noqda waay ha u celinina xukumkii mubaashir muuga dhashay maaha cilladu cilladu waa qofka naadirka ah waxaa dakhlabatu danniga geeye waa way lam yakhtur ilmaanicu maanic yaanu kuba soo dhicin bibaalihi qalbigiisa wujuudan maanic inuu joogo aw cadaman maanic uusan jirin wixii markuu wasfiga uu arko inuu cillo yahay ula badatay maca duhuulihi can ilmaanici wujuudan wa oo madaxiisaba kusoo dhicin waxaasaa la yidhaahdaa wasfigana saa waaye wasfigoo mujarad can wujuudi ilmaanici ow cadamihiah oo qofku uusan isba weydiinin maaniciyo wujuud iyo cadam markuu fiiriyo wixii dannigiisa inuu cillo u suubado cillo yahay u badata waa maa yastalzimu lxukmadiina waxay keenaysaa sawaa wujuuda maanic lam yuujad annagana saa cilladeedin lama qabno sadate calaa madhabina maaha ictiraadkiinu intaas markuu sheegay hal xaaluu ka hadlay marka hal xaaloo la isku raacsan yahay inayna naaqid ahayn suura wasfigii cillada ahaa xukumkiina ka takhallufay wa ajmacuu inuusan takhallufkaasi naaqid ahayn buu soo reebay suuradaas waa suurada dhammaantood maara ay u waayeen wey hadday timaado suuro wax kastood cillo dhahdaba ka hor imanaysa wax kastood wax ku cillayso cilladii way leedahay xukunkiina way ka baxaysaa oo nas baa yaalla ka bayc alcaraaya waxaa tidhahdaa bayc alcaraaya ribadii baa la xarimay musaabanadii iyo muxaaqaladii ila alcaraaya baa la yidhi suuradaa istinaha ah haddaad cilladii keel dhahdana iyadii waa keyl haddaad tucmi dhahana waa tucmi haddaad wasan dhahda waa la wasan haddaad iqtiyaad dhahda waa la ikhtiyaad adigu waaye cariyaa ka lugbaxa caraaya ninkii yidhaahda suura waaxida hadduu maca wujuudi alcilati almuddacaati xukumkii takhallufo naqdi bay keenaysaa xukumkii waa mucallal in laga dhigo jamiici lcilalna suurat lcaraaya way naqdinaysaa suuradaasi iyadu inay mustahna tahayna waa nas iyo ijmaac fi ljumla innagana waxaan dhinaca kale ku ijmacnay xukunkan waa mucallal biwaaxidin min hadihi alcilal baan ku ijmacnay ijmaacaasi wuxuu ku tusayaa ciladu waa mawjuudo inay tahay waaxidu min hadihi tahay caraayadiina fii jamiici suwari way naqdisay tahaluf alxukmi can isuura waay ibdaa alxukmi bidun wasfi biduuni lxukmi waay maxaan samaynaynaa ta haddee nin ka bixi karaba ma jire cafis waay suuro labaad msaalka absaalka wuxuu leeyay horta sideedaba sidaasa jiweyna isagu asalku waa inay hayru macquuli lmacnaa noqoto oo tacabudi ay gasho suurada mustatnada suurada la waxay dhaheen alcaadiyatu cala alcaaqilati fi ljinaaya waxay yidhaahdeen si kastaba ku cileed ninkan jaaniga ah, ikhtisaaskiisa bidiyati iyo jinaayada aharkeed inuu taxamulo asala fii xaalati alkhata caaqirada la saaray de ninkii oo jaani ah haddana isagii aan la ikhtisaasin waa naqdulcilay dheheen calaa jamiici atacliilaati iyadana ka reeb waxay dhaheen neefkii la gaday ee la gaaxiyey almusaraat maxaa la celinaya bu xadiidku yiri weliba xanafiyada abu hureyra waxay ku baageen xadiidka musaraadka sooma adigu naskii neefkii la celinayay de xuquuq mutlafaadka ah qiimo waa miya lagu celiyaa milina waa lagu celiyaa mili waa la celiyaa qiimana waa la celiyaa kani laa huwa qiima walaa huwa mili saacan min tamrin haddii la yidhaahdo maxaa lagu qiimeeyey canuhu way yaraan karaan way badan karaan dhexdhexaad bay noqon karaan haddii aan idhahna wax miisaano litirayna ismalaha laha haddaana suuqaan qiimayna ismalaha maxay ku salaysan tahay khila khilaafu lqiyaas nas baa soo reebay jamiici tacliilaadna yanqud suwarka iyo suwarka lamidka mihiladii alfaati bay u baahanay yarid calaa kulli man callal dhammaanteen waan cilaynay cilalkan keennay oo dhan intanu cilatan ku ijmaacnay laba keen yeelaa ijmaacan qadarinaayo waxaan mucallal inuu yahay biwaaxidin min haadihi mise naaqidkan wada jebinayaan ictibaarinaayo kulluhaa cilo maahan dhahnaa tacaarud baa meesha yaalla keen rajaxaynaa ijmaaca iyo istinaa masaladii buu ka hadlayaa marka walwaalidu kii soo arooray istihnaa'an ee calaa kulli lqawaacidi isagoo ka soo hadhaya laa yaqdaxu ma burinayo ka mas'alati alcaraayaa wey maxaa yeelay lianna alijmaaca ijmaaca inay meeshan cilalkaa mid ka mida leedahay ah baa adallu ka xoog badan dalaalada min annaqdi naqdigu dilaaladuu ku tusaya wasfiga inuusan cillo ahayn waxa ka xoog badan ijmaacu tusintuu ku tusaya owsaaftan un mid kamid inuu cillo yahay saa darteed hadduu ijmaacii ku tusay inuu waaxid min hadii cillo yahay naqdigiina uu kutusa kulluhaa cillo inaynan ahayn dilaalat lijmaaci cala alciliyati aqwى min dilaalati الnaqdi calaa cadam اlciliyati dheh intaa suuradani waadix taan u malaynaya okay suuradaa la yskuma ictiraado marka inama اkhtalafuu marka aad adigu cilada sheegayso inaad suuradaa ka ixtiraasta mawaajibaa fi tacliilika mise laa yajib haddii mashhuuro tahay haddiinu mashhuuro ahaynayo calaa khilaafin bayna alusuuliyiin intaa kadib calى alqowli inuu qaadix yahay iyo khusuusan cala alqowli markuusan maanic jirin inuu qaadix yahay haddii calaa madhabilbaydaawi iyo ragga lamidka ay rajaxeen baynu rajaxnay waxaan nidhi naqdigu qaadix maba ah haddii la yidhahdo jawaab uma baano nala dhaaf wey mogtahay nala dhaaf wey waxaad sheegayso haddaan nidhaano waa qaadix mutlaqan ama aan nidhaano sida uu baydaawi yidhi qaadix weeye haddaan maanic jirin ood wasfigii cilanimadii daliishatay oo muctaridkii qadxigii naqdiga kuu dhiibay qac kaa siiyey seed uga jawaabtaa fursad jawaab baa lagu siin isna fursado ictiraad oo kale waa la siin wa jawaabuhu jawaabtu waa saddex wej mid ka mid a inaad diiddo cilladiiba meesha diiddo oo tiraahdo sax xukunkii ma yaallo laakiin ciladaad sheegaysaa wey cillo meesha ma taallabe inaad tidhaahdo iyo inaad cillada inay taallo qirto aad tidhaahdo xukunkiina waasi waa joogaa xukun meesha kama bixin adeer bisharti an yakuuna madhabaka inaad xukunki inuu joogo adigu qabto haddaad adigu laftaad u qabto xukunka inuusan joogin liljadali wuu jooga inaad u dhahdo madaahibka qiil kala qabsato waxaas macno ma laha markaasoo muranku waa kula geli karaa iyo inaad tidhaahdo sax cilladii waatan sax xukumkiina ma joogo laakiin hadal maanic baa reebay saddexdaa ariiq baa kuu banaan jawaabta saddexdii wuxuu yihi mancu lcilati licadami qaydin xoogay kadibna wuxuu kuli dacwa alxukmi dacwa wujuudi lxukmi aakhirka beejka raggan surada wuxuu yihi aw idhaar almaanic laakiin labada horuu mid walba xoogay faahfaahina galay inaad asalka fahamta say u socoto saddexdaa jawaabood mid kamid a la bixin karaa baan uga jeedaa intaynaan faahfaahinta gelin kow waxaad tidhi mancu lcilati jawaabta waxaad ku jawaabday cilladii baa diidayba inay joogto waa licadami qaydin qayd muctabar ah oo quyuuddeedii cillada kamida ah ama juz min ajzaayaha ka mida ah baa maqan markaas waa idaa kaanat alcilatu murakabatan tusaale soo qabo markaynu wasfiga soo tacriifinay tusaale maxaynu keennay tacaraa awalu sawmihi can iniyati falaa yasix baale markaasaa waxaa tiri tatawuciina waxaan ku ihi tatawuca juz cilladii soonka uu asixi waaye kalaa ka maqan oo wujuubka ah cilladu tacaraa awalu sawmihi lwaajibi waaye tatawuca qeydkii waajibkaa ka maqan idan cilladii soomka faradka awalkiisa markii niyo la waayey soomka u asixi waayey murakaba min alwujuub qaydaa ku jiray adiguna qaydkii wujuubka aad ka saartay saas darteed suuratu tatawuc ciladii ma joogto takhallufu lxukmi ma ahane cadamu wujuudi lcila baa xukumka loo waayey lianna qaydkii baa meesha ka maqan inaad qayd saas oo kaleeta iyo juud saas oo kaleeta aad keenta waa weji ciladii keenay muctaridkii baa naqdiyey mustadilkii baa ka jawaabay oo mancul cilati kaga jawaabay okay halkan markuu yidhahday ciladii ma joogto mustadilkii muctarilkii ma geli karaa istidlaala ciladii inay joogto inuu daliil keeno oo mustadil isu bedelo waxaynu soo maray walaysa lilmuctaridi muctaridku xaq uma laha addaliilu inuu daliil u keeno calaa wujuudihi qeydkii uu ninkaa nafiyey inuu joogo inuu deliil u keeno fura liannahu naqlun min baxin ilaa baxin waaye waliannahu naqlun gasbun waaye istidlaalka ninkana iska lahaaye adigii baa dhacaya oo boobaye waliannahu naqlun min baxhin ilaa baxhin aakhar wey intishaarulkalaam bay keenaysaa adeer wax kala daydayo wax kale aday kuu muuqata inaad caddayn karta qaydkii rijooga waxaa la leeyahay jabtarka waa xidhay waa lagu xidhay waa lagu afjaray hada ma khtaarahu lmusanifu cindana wa fiihi qowlaani aakharaani qowl waxaa iskale amidi amidi wuxuu leeyahy tafsiil baan gelinaynaa wuxuu leeyahy ninkani dariiq kale oo kan ka ka dhow oo uu ku ictiraadi karo duruqul ictiraad ahaa hadday jirtana kan ka socoo kaa u guur baa la dhihi hadduunan jirinna kanaa loo fasixi natiijadu masalada meel in lagu dilayahayde meel uu ku dili kara u muuqato in halkan uu la xidho oo la yidhaahdo derbigan ma lahmi kartid iyo soodintii baasaboor baad u baahantay in la yidhaahdo iyo geli maysay waddanka d meesha kuma jirta buu leeyahy amidiisa wuxuu leeyahy tafsiil buu qabaa dariiq afda ila almaqsuudi oo kale hadduu jirana waa inuu kaa aadaa hadduuna jirinna kan in loo ogolaada way qodyo kalaa waxay yidhaahdeen daliilkii cilada wujuudulcila uu keeno qolana waxay yidhaahdeen warbahasha waa la ogol yahay mutlaqan ee daaya sababtoo ah masale intiqaal maaha bay yidhaahdeen lianna naqdigu waa murakab min shay-ayni markaa naqdinayo cilladaada waa murakab min shay-ayn naqdigaygu kow wasfiga cilliyadiisii wasfigan ciliyadii aad ku sheegtay iyo cadamu inuu wujuudkiisa wasfiga joogo iyo cadamu wujuudi alxukmi murakab minhumaa wey labadaasoo muqadimo baa dhalay natiijada naqdiga shayga muqadimaadkiisii in la ihbaatiyana intiqaal shay aakhar ma aha isagii baan ku jirnaa min baxin ilaa baxin aakhara maaha nimayahu haddii shaygii aan ihbaatiyey murakab min muqadimateynkii yaha muqadimateynkiisii aan ihbaatinayo isla isagii baan ku jiraaye baxhi kale maanan aadin waa in la ogolaadaa saddexdaa qowl baa loo qaybsan yahay musanifkeenu baydaawi baabkaa waa xidhanya adeer meel kale kasoo wareeg weye taa waa lagaa xidhay mar hadduu cilladii manciyey de isagana ilahi inuu ka yaabaa la rabaayo dee wax beena uusan sheegin os garanayo calaa kulli xaal taasi waa midda koowaad haddaan si kale u dhaho walow qaala muctaridku hadduu yidhaahdo maa dalalta bihi waxaad u deliishatay ninkan markii cilladii ma jirta uu yidhi maba dhihin waxaa u deliil ah cilladii inay joogta waa loo diiday soo maaha meeshan kale hadduu kasoo soo wareegay ka warran dariiqan kale ma laga aqbalaya isagana walow qaala hadduu muctaridku yidhaahdo maa dalalta bihi waxaad u deliishatay calaa wujuudihi inuu joogo hunaa halkan oo maxalu tacliilka aada ku cilaysay ah in haddii isku haysanno ciliyo wuu u badaa aada leedahay wax aad u daliishatay inuu joogo oo wasfigani ciliyadiisii halkan laga helo athar yeeshay dalla calayhi wuxuu ku tusay thamata meeshaad diidan tahay inuu joogana isagaa laga garanayaa warniyaho halkan ciliyadaad u daliishatay wasfiga qaabkaaad u daliishatay halkaa aan kugu ictiraaday ee takhallufkiisa aan keenayna tanaa ku tusaysa taana inuu joogo isku mid yihiin fa huwa naqlun waa guuris ilaa naqdi daliili loo guuro cillada naqdigeedana isku haynaye daliilkaagii aad ku sugtay bay bahashu u guurtay falaa yusmac dheh falaa yusmac dheh warkaa laga yeeli maayo lianoo naqdu lcilu ku bilaabay markii hore haddana wuxuu guuray naqdu daliil alcilla oo daliilkaagii aad daliishatay buuri marka horena wuxuu yihi kan cillo maaha haddana wuxuu leeyay daliilkaad u daliishatay horta kan cillo maahan kasoo dhammaano meel kale soo bilow hadda intaad eber eber tagto ood faraha iyo suulka lugii orodka soo dhigato hadda soo orodoo soo humbooso soo soo soo weerar tag laakiin kii hore ugu dhammaaday anagoo cillo kugu ogaa inaad daliil ka wareegto tan horta haaf jaran taa waad ka hadhay daliilkaan isugu nimaadna markaas daliilki intaan ku jirana cillada uma guuri karta inta waa la fahmay soo maaha ayib waxaa la yidhi see yeelaa ninku marka ninkii albaabsadhamadka hartee see yeelaa waxay dhaheen hadduu rabo daliilka iyo cillada labadaba inuu naqdiyo ama isugu isku duqeeyo awali ictiraadihi ha ku bilaabo ama ciladaadaan jirin ama daliilkaadaan jirin halkaa halkaa ka bilaabo waxan waa wax technical iyo farsama way ujeeda meesha lama ogola markay dood iyo munaadaro timaado latiifiyaana banaan iyo akhi akhiyo ma socoto adeer marka hore halkaad ka bilowdo un baynu ku socon meel baan ka bilaabi muluq meel kalean uduusi lama ogola marka hore waxaaga miska dhigo muxuu odhanayaa marka wuxuu leeyahay saas markuu yidhahda kanaa u ah suwar kalena ay jiraan oo inuu naqdiyo uu rabo wuxuu leeyahy niyahu ama daliilka ama cilladaad sheegaysaan sax ahayn ama daliilkaagaa khaldan haddii daliilkaagu saxan yahay cilliyaduna kanaa cilladaada naqdinaya hadduusan daliilkaagu saxnaynna kana cillo daliilaan saxnayn ku noqon maayo isaga manci e baa laga rabaa iyo diiddo inuu taagnaado anaa daliil keeni lagama ogola marka horraysi wuxuu leeyahay ama daliilkaagaa ah khaldan oo maxalkan horaba ma ihbaatin kara cillo inuu yahay ama daliilkaagu hadduu saxan yahay oo maxalka aad ku ihbaatisay isla daliilkii maxalka kale uu jooga baa wasfigii xukumkii la waayayoo wuu intiqaadayaa imaa daliilkaaga inuu intiqaado ima cilada in intiqaado halkaa marka labadiiba uu dhagax dhigtay mogta hadhow ciladiina ha faahfaahiyo daliilkiina ha faahfaahiyo marka horuu labadaba sii dhigto booska sii ceshaday saas darteed munaadarada markaad soo gashay waxay u baahan tahay intaadan hadlina u horeysa inaad fiirsato halkaad ka geli lahayd iyo qaabkaad u geli lahayd aad sii xaadxaadataad u baahanta haddaad si luuqluuqa dalaq uga dhahdo ood rabta hadhu jidki kale inaad doonato waaw lagaa xidhi sbaaraa lagu dhigo lagu barogarayn intaa isla fahnaan u malaynayaa adeer marka hore soo xaadxaadha weye haddii aarta kalen dhahdana tan waan kaa adkaadaye ta daliilka kow soo bilow haye mid kalaan soo bilaabanaa dheh haye soo bilaabo tiina haddaadan labadaba dhiganin dhagaxa ka kale u guur markaad dhahdaan kaa xidhi waan kaa adkaaday wey adeer ka soco inqitaacu lkhasmi waay haddii meel laa yusmac lagu yiri aada adigu aadana waa laga adkaaday bay ka dhigan tahay laa yusmacda waa laga adkaaday waa lagaa reeyay ka dhigan tahay walidaalika dadku waxay uga cabsadaan qolyahan manaadiqada iyo ladoodooda qawaaniin aadan aqoonin madaxdaa <laughs> lagugu xidhi jag adeer waad kaa jabantaa lagu leeyahy saas lama aqbalo qawaacidda munaadarada ka mid maaha iska aamus baa lagu leeyahy laakin hadde ninki hadduusan aqoonin waa isla qasanaysaan isla dh waa isla waa isla walaaqanaysaan ka soco taasi waa jawaabta koowaad jawaabta labaad aw dacwa alxukmi ama xukumkii inuu joogo baad daliishad baad sheegatay waxaad tidhi sax maxalkaan ku tacliiliyey wasfiga xukumka wuu keenay maxalkanaad ku ictiraadaysana wasfigii wuu joogaa laakiin man qaala xukumkii sidaas maaha idan xukum mawjuudun wujuudkii xukumka laba suuruu yeelan karaa taxqiiq iyo taqdiir buu noqon karaa xugun inuu jooga aan kasoo qaadnay oan aharkiisa ku garannay iyo xukun isagiiba jooga mithla an yaquula ninkii wuxuu yidhi asalamu beeca salamka cinda shaaficiya salamku xaalan wa ajalan wuu noqon karaa soo maa inuu xaalan noqon karay daliil u rabaan marka inay cileeyaan asalamu caqdu mucaawadatin waa heshiis iyo guddoon wax isweydaarsi hanti iyo maal la isweydaarsanayo falaa yushtaratu fiihi loo shartin maayo alta'jiilu inuu muddo dambe leeyahay loo shardin maayo qadjilnu noqon karaa ta'jiilna waa noqon karaa xaalana waa noqon karaa kalbayci sida oo kale beecuga waa caqdu mucaawada maxaa jamciyey cillada beyca iyo salam ka jamcisay kownu kulli minhumaa caqdu mucaawadatin waa waصfiga jaamica kaa waxay wadaagayaanna cadamu ishtiraaطi taأjiili fala xukunkaa wa intaa soo maha fayunqadu fayantaqidu wuxuu ku burayaa bilijaarati ijaaradii caqdi mucaawadatin maaliya weeye ta'jiilkiina waa shardi bidaliil guriga aad karaysatay hal taqbid manfacatahu اlآn nin baa adaa shaqaa lagu dirsaday lagu ijaartay caqdiga ijaaradu waxaad qaban lahayd waa waxaa dib laga samayn doonaa soo maa idan wasfigii caqdu mucaawadatin waa leeyahay ta'jiilkiina waa shart falaa yushtaradu fi tikal bayc soomada dhehen suuro caqdunbu waa mucaawado ah oo ta'jiil shardiyahaan keenay idan wasfigii tacliilkaagii wuxuu ahaa marba caqdu mucaawada hadduu yahay wayaqtadii inuusan ta'jiil shardi ahayn caqdu mucaawado taajiir shardi yahay baan keena muctaridkii baa halkaa istaagay mu jeedaa mustadilkii waa ninka hore asalamu leh muctaridkana waa ninkii ijaarada keenay yantaqid bilijaarati buu ku yiri oo caqdu mucaawado aan lahayn waa ka jawaabay ninkana mustadilkiiba qulnaa waxaan idhi hunaaka halkaa ijaarada ah liistiqraari almacquudi calayhi laa lisixati alcaqdi waxaan ka hadlayna waa sixatu lcaqdi kaana istiqraaru lmacquudi calayhi macquudu calayhi waa ijaarada manfacada istiqraarkeedii iyo istiifaageeda ta'jiilku shardigu ka yimid oon hadda lahaynin maahane sixatu alcaqdi alasaasi oo laasimu darafayna oon laga bixi karin ta'jiir shardi maaha idan alxukmu mawjuud ah, laa yushtaratu fihi ta'jiir caqdi lijaara istiifaagii baa uun istiqraarka waxa manaa istiifaa way inuu wixii sugnaado oy dib ka sugnaato oo xaqii la yeesho istiifaagii iyo istiqraarkiibaa shardi ah amaa asalka sixadu caqdigiie waxaa lagu mudanayo tahjiir shardi maaha idan wasfigii waa joogaa waa runtiin caqdu mucaawadati wey laakiin yushtaradu fi tajiir adin ku diinay laa yushtarad fihi tajiiru fi sixati dacwa lxukmida soo maarti intaa waa taxqiiqan dacwa alxukmi taxqiiqan dacwa alxukmi weeye walow taqdiiran inuu xukunkii jiraan ka soo qaadnay ka qowlinaa riqu lummi hooyada addoonnimadeedu cilatu riqi lwaladi ilmuhunu addoon noqdo wey alwaladu yatbacu ummahu fi riqi walxuriyati soo lama dhihin cilada riqigu soo riqu ummihi ma aha saas markaa nidhi ba waxaa la yidhaha cilatuka muntaqida fii waladi lmaqruuri biha nin baa loo qariya naag addoona waa xor baan ahay ku tidhi dadkiina waa xor baa lagu yidhi waa loo guuriyey ilmuu ka dhalay addoon inay taha soo baxday ilmaha waa xor ilmahaasi waa xor waxaa la yidhi idaa kaana cila riqu lummi cilata riqi lwalad walad lmaqruur hooyadii cilladii way joogtaa wasfigii riqiga ahaa wamaca dalika xorun wey wuxuu yidhi maya alxukmu mawjuud ariqu mawjuudun taqdiiran kayf taqdiiran waxaan nidhi ninkii ilmaha dhalay ilmihii waa xor laakiin qiimihiisii buu bixinayaa keef xor xor qiima miyaa laga bixiyaa xukum riqi oo taqdiiraan saarnay kadib qiimihiisii baan xukunnay waa xor sax laakiin riqi inuu noqday oo qiimihiisii lagu gatay baa taqdiiran wayahbutu wuu sugnaadaa xukumkii taqdiiran fii waladi waladilmaqruuri buu ku sugnaadaa taqdiiran wa ilaa haddaanan taqdiiran riqibaa jira dhihin lam tajib qiimatu ma waajibteen maxor baa qiimo laga bixiyaa qiimahani waa xukum riqi oo muqadar ah walidaalika dacwa alxukmi taxqiiqan ow taqdiiran baynu saa usoo nidhi damura kuwaas qabtay hadda soo maa dacwa alxukmi weeye qad yakunu taxqiiqan waqad yakunu taqdiiran suurada intaa waa dhexdan malaynaya aw idhaaru lmaanici ama maanic inuu jiray inaad muujiso weyo meesha soo saarto waxaad qiraysaa xukum wasfigii waa joogaa xukumkiina ma joogo lakiin limaanic baad leedahay waxaad tihi maa cilatu wujuubi اlqisaasi waxaan cilatu wujuubi اlqisaasi alcamdu اlcudwaanu waa waxaa lgu ciladu camdi cudwaana baa qisaasta waajibisay miya yaduru macaha nacam waxaa lgu cilatka muntaqida bilwaalidi yaqtulu waladahu nin baa wiilkii ilmihiisii diray ma loo qisaas waalidka waxaa tihi maya idan waana camdan cudwaanan hadduu dilo xataa haa loo qisaasi maayo ciladaada muntaqida weeyaa waxaa tihi may ubuwadaa maanica maanic ubuwaa yaalla halkaana jawaab baan helay sooma waxaa kaloo lagu yiri suuro gaaray qaarkoodna ka dhigaan taguna kuwalageliyaan maytadu waa xaaraan baa la yidhi akligeeda limaada limaa fiiha min alkhubthi waannajaasati baa tiri waxaa la yihi okay khubsiga iyo najaasadu maytada waa wasfi mulaazimu ah wamaa baalu lmudari yaakuluha wasfigii khubsigii iyo qadarkii iyo najaasadii way taallaa muطarkii baa loo baneeyey takhalafa الtaxriimu cinda اliطiraari baa lagu yiri waxaa tiri waa liwujuudi maanicin oo khawfu halaaki nafsi maanicaasaa jiraan calaa kuli xaal sidaa ku wad si fiican inaad muranka u baratay un baan u malayn intaa tanbiih mas'aladan waa mas'aladii aan kusoo bilaabay saaliba kuliya iyo muujiba jus-iya iyo muujiba kuliya iyo saaliba jus-iya ka dhexeeya isnaqdinayeen buu masalada aqsaamu naqdi buu kaga hadlay tanbiih baraarujin meeshan lix suuruu keenayaa muddacigu wax sheeganaya naqdiga la imanaya ama istidlaalka la imanayaad rabta inaad naqdiso qaabka hadalka taqaabulka isu naqdin karoo kuu sheegayaa wuxuu ku leeyahay dacwaa thubuuti alxukmi sheegashada la sheeganayo xukumkii inuu sugan yahay aw nafyihi la sheeganayo waa laba suura soo ma suuratu ihbaati alxukmi wa suuratu nafyi ama la nafyinayo can suuratin mucayanatin kow ow mubhamatin laba aw kuliyatin oo qadaran saddex ihbaatkii wuxuu noqon karaa muay suura mucayana suura mubhama kuliyuu noqon karaa nafyigiina saddexdii buu noqon karaa imse suuro wey lixdaa suura iyo lixdaa qismi buu noqon karaa dacwada haddaba inuu ihbaat kuli a yahay waa muujiba kuliya masalada tanbiihan waxaana nidhi aqsaamu naqdi buu kaga hadlayaa bimacnaa maxaa naqdi noqon kara maxaa noqon karin hadba usluubka iyo cibaarada sida uu mustadilku u dhigay iyo sida muctaridku u dhigay wuxuu naqdigu ku asaxayaa inay de asaaliibtii naqdiga isburinaysay hadalkoodu noqdo wuxuu yihi dacwa thubuuti alxukmi sheegashada la sheegto uu qofka mustadilka a ah sheegto xukunkii inuu sugan yaho yaalla meesha aw nafyihi in la nafiye xukumkii can suurati mucayanatin laga nafiyo ama loo isbaatiyo aw mubhamatin ama suura mubhama laga nafiyo ama loo isbaatiyo suura kuliya iyadana ku jirta meesha loo nafiyo ama loo isbaatiyo yantaqidu wuxuu ku buraa bilihbaati aw innafyi alcaamayni nafyi ihbaat caam ah ayaa buriye oo naaqidu ah dabcan isagu wuxuu inoo sheegay waa suwarku jus-iyo wey dabcan suwarka qadaayaadku saynu soo sheegnay asal ahaan afar wey laakiin laba iyo laba isu raacaan qadiya shaksiya ama makhsuusa mid ay yidhaahdaan oo hal fardi oo mucayana ku tusaysa wixii hal fardi oo mucayana tusayee loo isticmaalay dee dilaaladiisa iyo inuu intibaaqiisa ku dabaqmaayo way xoog badan tahay qadiya kulliya oo la yidhi siiqadu waa siiqo caama jamiici alafraad bay istiqraaqaysaa la yidhina kuliyaa la yidhahdaa suurkeedu markuu sidaa yahay taasina haddiiba la yidhi oo dhan bay daboolaysaa kii hal fardi lahayd ee halka fardi ku dabaqmaysay iyo tii afraad badan lahayd ee afraaddii oo dhan ku dabaqmaysay min xayu musamahooda inay waafaqaan fii mansila waaxida fi lfuquwa wey min xaysu lquwa marka laga hadlayo labada waa isku mid nooca saddexaad qadiya jus-iya iyo qadiya mubhama labadaas wey qadiya mucayana iyo mubhama labadaba waa isku jus-iya laakiin mubhama iyo mucayana juskoo mucayana iyo juskoo mubhama wey juska mucayankaa sida nisfi wey thuluth waaye rubuc waaye ka mubhamkaana qaar ka mida waay qaarkaasi ma nusba ma ka yar yahay ma ka badan yahay labadana min fi xaysu ljumla fi manzila waaxida min alquwa waayo haddaan isku soo celcelinnana waxaan dhihi karaa qadaayaadku waa kuliya iyo juziya hal kuliye iyo makhsuusada iyo mucayanada iyo mubhamada oon isku juziya ka wada dhigno iyo kuliyadoo dhinaca taas waa dhinaca kamka markaan ka eegeyno dhinaca kayfka markaan ka eegeyno ihbaat iyo nafyi baan eegeynaa ama salb iyo iijaab saas darteed waxay noqonaysaa qadaayaadku haddii aan u qaybinno makhsuusa iyo kuliya iyo mucayana ama jus-iya hadday dhaan qaar muhmala yidhahdaan sideed bay noqon innaga waxaa naga khuseeya hadda waa saddex lagu dhuftay laba kuliyada iyo mucayanada iyo mubhamada inaga khuseeyo labadaba jus-iya ay isla taasoo lagu dhuftay saaliba iyo muujiba kamkaas oo kayfkii lagu dhuftay waay sida maquulaat alcashar markay manaadiqada ku leeyihiin maquulatu mata iyo maquulatu kayfa iyo maquulatu m kam baa ka mid a qolada waa cadadka laisku wey lagaga hadlaa qolada keefna nafy iyo ihbaat baa lagaga hadlaa marka maquuladii kamka oo saddex ahayd iyo kayfka oo laba ahayd markaa isku dhufatay misay noqon lixdii haddaynu si kale u tirinno waxaan leenahay kuliya muujiba iyo juz-iya muujiba iyo kulliya saalib iyo juz-iya saaliba afartaa inagoo ahayd baan juz-iyadii muujibadii saalimadii baan mucayana iyo mubhama ka dhigaynaa oo marna muujibaa marna saalib ah intaa waa isla soconnaa baan u malaynayaa wuxuu ku leeyahay marka musanifku qofku dacwa alxukmi hadduu sheegto aan dhahna ihbaatan hadday kuliya tahay waa kuliya muujiba naqiidkeedu labuu noqon karaa saa kuliya saaliba waa noqon karaa juز'iya saalibana waa noqon karaa intaa waa waadixan malaynaya haddii uu sheegtay juز'iya muujiba hadduu sheegtayna kuliya saalibuu noqon karaa juziya saaliba ma noqon karo wixii intaa ka badan waa jus-iyada maksuusada uu sheegtay mucayanada lafteedii inaad nafiyado hoos ula dhaadhacdo ood mucayan isla tagtaan isagu laakiin tii caamkahayd buu kaga kaaftoomay marka wuxuu ku yidhi haddii ninkani hubuutu lxukmiga uu sheegtay uu suura mucayana ama mubhama yahay ibaatka hadduu yahay salbi caamaa naqiidkiisa ah hadduu nafiyey suura mucayana iyo mid mubhama ka nafiyeyna caam ihbaat caamahoo kuliya muujiba ah naqiidkeeda ah intaa waa waadaxaan u malaynayaa alihbaat alcaam waa kuliya muujiba annafyi alcaamna waa kuliya saaliba saas uga jeedaa may caamku waa kuliyada caamayn waa nafyiga isbaatka wada socda haddaba cumuumka maxaa looga jeedaa kuliya looga jeedaa nafyiga ihbaatkana salbiya iijaab baa looga jeedaa hadduu qofku suura mucayana ama mubhama ah ithbaatiyo waa juز'iya muujiba kuliya saaliba oo caam iyo nafyi isgalay baa meesha ka saara hadduu suura mucayana ama mubhama nafyiyana cumuum iyo ihbaat isgalay oo kuliya muujiba ah baa naqdisa intaas intaasuu rabaa marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nin kuli nin juز'iya saaliba keenay juز'iya muujibaha ku ictiraadin naqdi ma noqon karto saa darteed juz'iyaadku isma naqdiyaan juز'iya kulli baa isnaqdiya midda labaad wuxuu ku leeyahay nin juز'iya muujiba keenay kulliya muujibaha ku naqdinin may naqdinaysaa naqdi maaha ta'kiid اlxukmi waayo ninka juز'iya saaliba keenayna kulliya saalibaan ku naqdin hadhihin saa darteed laba juz-iyo horta isma naqdiyaan juz-iye iyo kuliye isku kayf ahna ismada naqdiyaan wa muujiba islaa ama saaliba islaa suwarkaasi waa aqsaam waaridda ah inuu qofku isticmaalo laakiin naqdi ma aha intaa weeye intuu rabo ina yiraahdo waa caqiima maxay yihiin muntijadu waa inay kamka iyo kayfku iskhilaafaan kamku hadduu juz-i yahay ka naqdinaya waa inuu noqdaa kulli kayfku hadduu saalib yahayna ka naqdinaya waa inuu muujib noqdaa wal bilcagsi haye caqdu mucaawadati waa kuliya muujiba natiijadiina waxaan ka dhignay lama shardinayo juziya muujiba la keeno oo la shardinayo marka saasuu rabaa inuu ictiraadku siiqooyinka ay is yeeshaan istictiraad naqdin kara iyo kuwaa isnaqdin kari kuwa isnaqdin kara hadduu kuu sheegay waxaad ka fahantay suwarkaan isnaqdin karin walidaalika marna waxaan dhihi karnaa aqsaamu naqdi buu ka hadlayaa oo tasriixiyey marna waxaan u dhihi karnaa maa yakunu naaqidan wamaa laysa maa laysa binaaqidin buu ka hadloo naaqidka hadduu tasriixiyo kuwa kale naaqid mahu hadalku ka labada cibaara saan u cabiraba tanbiihan yaatii macna waaxid arjuanta kuna suurada waadix inay tahay hadda naqdi naqdi la iskala daalayay haddii la iska daynayo ha isbaat iyo nafyi caamayna hadba suurada keenay oo bilcagsi ah oo hadba suurada la keenay uu ninka keenay tii cagsigeeda hadaad keenaysa waay nafyi ihbaat caamayna nafyina oo weliba a mucaakisa ah wey macnaheed wuxuu ka rabo in nafyi tan suuro kaloo gaara maaha bilihbaati aw inafyi alcaamayni oo wa bilcagsina wadata oo hadba kala keenay cagsigiisa ah had iyo goorbaa nafyi iyo baa mid walba nafyinaya maaha waa shari ibnu caakisna caakisayn inay isu yihiin ha laakiin bishardi inay mutacaakisan yihiin waay oo salbiyo ijaabu ka dhexeeya salbiya ijaabka labada qal iyo mustadirka waa inay sida isdhaafaan weeye wixii jinniga suurkii iyo ashkaashi iyo jinniga jaankii caqiimkii iyo muntijkii waay de wuu ishaarayaa ishaaradii haddaan dib loogu noqon oon wakti la siinin waxaad kaanaysa ruuxan jinniya jaan dhurwaag muxuu ahaa qaarkood ahaan waa dariiqa labaad alkasruna waa saddex alqalbu dabagedisna waa afar gashanaadnina alqowlu bilmuujib alqowlu bilmuujib wuxuu u dhoweeyay qiyaaska iqtiraanigaha istinaa'igaha buu dhow sax way tahay saad sheegtay laakiin ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى